wararka qiimaha xoolaha ee maanta waxaanu kusoo qaadanaynaa qiimaha lagu kala iibsanaya xoolaha ee suuqyada magaalooyinka guriceel baargaal iyo garawe haddii aanu ku horumarno gurceel geela qaliinka ah ayaa la kala siisanayaa heerka koowaad labaiyo toban milyan afar boqol iyo siddeetan kun oo shilinka soomaaliga ah. heerka labaad waa koow iyo toban milyan iyo afartan kun heerka saddexaadna waa sagaal milyan iyo lix boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah geela dhaqaalka ah waxaa la kala siisanayaa heerkiisa koowaad suuqyada magaalada guraceel ee xoolaha lagu iibiyo sagaal milyan sideed boqol iyo afartan kun heerka labaad waa sideed milyan iyo afar boqol heerka saddexaadna waa sideed milyan oo shilinka soomaaliga ah. geela dhoofka ah waxaa guraceel la kala siisanayaa heerkiisa koowaad shan iyo toban milyan heerka labaad saddex iyo toban milyan iyo laba boqol heerka saddexaadna toban milyan saddex boqol iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah ariga qaliinka ah ayaa la kala siisanayaa suuqyada magaalada guraceel heerka koowaad malyan iyo laba boqol heerka labaad milyan iyo siddeetan heerka saddexaadna siddeed boqol siddeetan iyo siddeed kun oo shilinka soomaaliga ah guraceel ariga dhoofka ah waxa uu ka marayaa suuqyada xoolaha lagu iibiyo malyan shan boqol iyo lixdan kun heerka labaad waa malyan saddex boqol iyo labaatan heerka saddexaadna waa malyan iyo laba boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah ariga dhaqaalka ah waxa uu ka marayaa suuqyada magaalada guraceel heerka koowaad malyan afar boqol iyo afartan heerka labaad waa malyan iyo laba boqol heerka saddexaadna waa sagaal boqol iyo lixdan kun oo shilinka soomaaliga idaha dhaqaalka ah ayaa la kala siisanayaa suuqyada guriceel heerka koowaad malyan iyo siddeetan heerka labaad siddeed boqol iyo afartan heerka saddexaadna toddoba boqol lixdan iyo siddeed kun oo shilinka soomaaliga ah idaha qaliinka ah waxa ay ka marayaan suuqyada magaalada gurceel heerka koowaad malyan iyo soddon iyo labo kun heerka labaad waa sagaal boqol labaiyo toban kun heerka saddexaadna waa toddoba boqol sagaashan iyo laba kun oo shilinka soomaaliga ah Idaha dhoofka ah waxa ay ka marayaan suuqyada magaalada Guriceel heerka koowaad malyan afar boqol iyo afartan heerka labaad waa malyan iyo laba boqol heerka saddexaadna waa malyan iyo siddeetan kun oo shilinka soomaaliga ah suuqyada baargaal haddii aanu u gudubno geela hilibka ah waxaa lakala siisanayaa heerka koowaad shan iyo labaatan milyan heerka labaad waa labaiyo labaatan milyan heerka saddexaadna waa lix iyo toban milyan geela dhaqaalka ah ayaa la kala siisanayaa suuqyada baargaal ee xoolaha lagu iibiyo soddon milyan heerka koowaad heerka labaad waa toddobiiyo labaatan milyan heerka saddexaadna waa afariyo labaatan milyan oo shilinka soomaaliga ah geela dhoofka ah waxaa la kala siisanayaa suuqyada magaalada baargaal heerka koowaad afariyo labaatan milyan heerka labaad kooiyo labaatan milyan heerka saddexaadna siddeed iyo toban milyan oo shilinka soomaaliga ah baargaal ariga dhoofka ah waxaa la kala siisanayaa heerka koowaad laba milyan laba boqol iyo konton kun heerka labaad waa milyan sagaal boqol iyo konton kun heerka saddexaadna waa milyan iyo siddeed boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah ariga qaliinka ah waxaa la kala siisanayaa suuqyada baargaal heerka koowaad laba milyan heerka labaad milyan iyo toddoba boqol heerka saddexaadna milyan iyo shan boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah suuqyada garawe haddii aan u gudubno geela hilibka ah waxaa la kala siisanayaa heerka koowaad sadex milyan heerka labaad labaatan milyan heerka saddexaadna shan iyo toban milyan oo shilinka soomaaliga ah geela dhaqaalka ah waxaa uu garowe ka marayaa suuqyada xoolaha lagu iibiyo heerka koowaad soddon milyan heerka labaad toddobiyo labaatan milyan geela dhoofka ah waxa uu garowe ka marayaa heerka koowaad labaatan milyan heerka labaad shan iyo toban milyan heerka saddexaadna labaiyo toban milyan oo shilinka soomaaliga ah ariga dhoofka ah waxa uu ka marayaa suuqyada magaalada garawe ee xoolaha lagu iibiyo malyan sagaal boqol iyo konton heerka labaad waa malyan iyo sideed boqol heerka saddexaadna waa malyan iyo shan boqol ariga qaliinka waxa uu ka marayaa garowe heerka koowaad malyan iyo toddoba boqol heerka labaad malyan iyo shan boqol heerka saddexaadna malyan iyo laba boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah wararkii qiimaha xoolaha ee maantana waa naga intaa